bismi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed rabi shrax lii sadrii wyasir lii amrii waxlul cuqdaة min lisaani yafqahu qowlii qala اlmusanifu raximah اllah إlى ثalaaثatin ra'aa wcalima cadow idaa saara araa وأclama wma lmafcuulay calimtu muطlqa lلthani wالthaliث ayضا xuqiqa wain tacadaya lwaaxidi bilaa hamzi falاثnayn bihi twasla wthaani minhumaa kathani itnay kasaa fahwa bihi fi kuli xukmin dhutisaa wkar saabiqina ba ahbara xadatha anba'a kadaka habara bismi illaahi araxmaan araxiim waxaanu kusoo guda jirnay afcaashii labada mafcuul qaadanaysay markaa sheekhu waxau ihi aclama wa araa haada maxaluhuma araa aclamo ficilka loo yaqaan iyo ficilka araa loo yaqaano meeshii looga hadlaayey wey bacdu nusakna waxaad ku arki kartaa araa wa aclama iyadoo salaasoo kala taqdiimiyey oo araadu ay horeyso iminkana maxay noo qaran aclama wa araa waa isla halkii un ya laani qaadidii iyo jiidi waa isla xerogeyn soomaa labadaba salkaas ma dhaweynaya ah. marka kaad soo horreysidba waa araa yo aclamown wuxuu ihi sheekhu raximah allahu tacaala caddow ka bilaabaysaa laqmada caddow carabi way gudbiyeen ra'aabay gudbiyeen wacalimay gudbiyeen ila alaaatine ila alaaati mafaaciila saddex mafcuul bay labada ficil u gudbiyeen laba ficiloo keliya maaha waa toddoba ficil weeyaan toddobada ficil laba ficil buu halkan ku sheegaya shanta kalena beydka u dambeeyu sheekhu kaga warrami doonaa idaa waktiga ayay gudbiyeen saaraa ay ahaadaan ayo ra'aa iyo calimi araa wa aclama markay ahaadaan sidaa markay noqdaan bay saddex mafcuul gudbiyeen sheekhu raximah tacaala fasalkan wuxuu ku ishaarayaa afcaasha saddexda mafcuul gudbata waana toddoba ficil toddobada ficil waxaa ka mid a afcaasha aynu ka soo warramayna waxaa kaga jirta ficilka loo yaqaano aclama iyo araa oo afcaalulquluuba labadaa ficil baa kaga jira labada ficilna waxaa lagu gudbinaya hamzada loo yaqaano hamsatu naqli asalkoodii haddaba aclama iyo araa waa calimo iyo ra'aadii aan soo baranay saw ra'ana maynaan soo baran calimana maynaan soo baran labadii aynu soo barnay baa lagu siyaadinaya maxay hamsatu naqli baa lagu daraya kadib hamsada marka lagu daro maxay gaadhayaan saddex mafcuul bay gaadhayaan oo ayuu gudbayaan qabla dukhuuli hamzana maxay ahaayeen hamsadu intayna gelin ka maxay gudbi jireen yatacadayaan ile ilaa mafcuuleyni laba mafcuul bay gudbi jireen laakiin hamzadan marka aynu gelino hamsatunaqli baa la dhahdaay maxay siinaysaa mafcuul saddexaad ba ugu darasa awal horena qabla dukhuulihamza maxay qaadan jireen laba mafcuul bay qaadan jireen waa inta oo markii hore maxay ahayn calima zaydun camran munalian calima zaydun camran munaliqan iyo ra'aa khaalidun bakran akhaaka calima zaydun zayd wuxuu ku ogaaday camran camar munaliqan mid tegaya ra'aa khaalidun khaalid wuxuu ku ogaaday bakran bakar akhaaka walaalka saas aha laba mafcuul bisa qaadan jire kadib hamsadan loo yaqaano hamsatu naqli markii lagu siyaadiyey zaadadhumaa mafcuulan haalian maxay u kordhisay iyadna mafcuul saddexaad bay u kordhisay waana mafcuulwaana kii markii hore faacilka ahaa eeg hamsatu naqli maxaa loogu bixinaya sababta loogu bixiyey waa maxay ismima faacilnimadii bay ka naqlinaysaa maxayna u naqlinaysaa mafcuulnima u naqlinaysaa mafcuulnima ayay u marka maxay noqon aclamtu zayda camra munalian waa mise mafcuul saddex maynahayn saddex bay ku ladhay marka aclamtu zayda camra munaliqan iyo ara'aytu khaalida bakran akhaaka saddex mafcuul maynasi markaa mafcuulka hore waa kii markii hore faacilka ahaa markii hore faacilka ila calimu zaydun buu ahay ka dhigtay maxay hamsatu naqli way ka rartay macnihii maxayna u mafcuulnimo u mafcuulnimo ayau rabi waana hamsadan shaanigeyga iyo xaalkayga ayaa sidaasya ah. annahaa tusayiru maa kaana faacilan mafcuula wixii markii hore faacil ahaan jiray bay ka dhigtaa maxay mafcuul bay ka dhigtaa hamsatu naqli baaba la dhahdaa faacilnimay ka raraysaa maxayna u raraysaa mafcuulnimo ayay u raraysaa haddaba ficilku haddii uu ahaa hamsadu intii ayna gelin ka hor mid laazim ah maxay ka dhigaysaa marka ay gasho hamsadu mutacadiyan ilaa waaxidin hal mafcuul buu u gudbaya tusaale kharaja zaydun zayd baa baxay kharaj ma laazim hamsa mucadad ya waa laazim waayo ficil jirka halkuu ka dhahaya halkuu ka dhacay jirkao dhan buu ka dhacay ayuu ka baxay ayuu ka dhacay ficilkan kharija ma gacan keliya baxday ya may jirkao dhan buu ka baxay sooma ayuu ka dhacay sooma idan ficilkaas muxuuna tusinaya maadaama jirkao dhan uu ka dhacay waa laazim waa laazim kharaja zaydun zayd baa baxay bal hamze geli adaba akhrajtu zaydan zayd baan saaray hal mafcuul bay siisay sooma kii faacilnimay ka rartay annahaa tusayiru maa kaana faacilan mafcuula wixii markii hore faacilahaan jiren bay ka dhigaysaa maxay mafcuulay ka dhigaysaa soo warkaasi ma caddo ficilku haddii uu gudbi jiray ka waran mid ya saara bacda dukhuuliha mutacadiyan leh ila nain laba mafcuul buu qaadanaya labise ka warrama labisa zaydun zayd wuxuu xidhay jubbatan laaskoodhad buu xidhay muxuu gudbay ficilkaasi hal mafcuul keliya u gudbay bal geliya hamsatu naqli albastu zaydan zayd waxaan u xidhay jubbatan mayna mafcuul kale ugu darin waka wixii laba qaadan jirayna maxay ka dhigin dee saddex sida baafanaynu arkayna saddex bay siinaysaa marka waay caddaw carabu celi ama nuxaad u celi kaa doontid ra'aa ya calimi biqasti lafiha iyaga iyo mafcuulkiya ilaa alaaatina ilaa alaaati mafaaciila cadowda ku tacaluji idaana cadow iskaga tacaluji saara ismigeedii me waa alifta weeyaan markaa saaraa alifta maadaama uu noqday waa maxay ya ya u noqonaya tasniyadaas waa ra'aa iyo calima araa iyo aclamina waa khabarka ogide biqasdi lafdiha bay khabarka oy ku yimid khabarkii saaraada weeyaan caddow carabi way gudbiyeen ra'aabay gudbiyeen wa calimay gudbiyeen ilaa alaatina ilaa alaaati mafaacile saddex mafcuul bay u gudbiyeen idaa wakhtiga ayay gudbiyeen saaraa ra'aa iyo calimi ay ahaadaan araa iyo wa aclama ay ahaadaan waa khabarkii saaraadaba intaynan faanay la tahy wamaa limafcuula yaclimtu mulaqa lihani wahalii aydan xuqiqa wamaaka wamaakii abdifatax ma alfarqu baynahuma wamaaka wamaakii eeg maada maada maada macnihiga wamaaka iyo wamaakii eh? fariid mar waa ism mawsuul waa ma ki waa ism mawsuul waa ma ka nakiratun mawsuufa saxiix walala waa ma ki habata u sugnaaday limafcuulay calimtu calimtu labadeeda mafcuulkii u sugnaaday xuqiiqada damba taga xuqiiqa waa la xaqiijiyey huwa maaga muطlaqan xaalo uu yahay baa la xaqiijiyey lihaani ka labaad baa loo xaqiijiyey wahaalii walihaalii ka muxuu beydkan kaga warramayaa sheekhu yahbutu lilmafcuuli aani wlmafcuuli ahalii min mafaacili aclama waraa maa habata limafcuulay calima waraa ya mafcuulka labaad iyo mafcuulka saddexaad ee ay leeyihiin aclama iyo araa waxay qaadanayaan xukunkii lahaan jiray eh, labada mafcuul ee ay lahaayeen calima iyo ra'a marka aan hamz hamza ayna gelin soo warkaas ma ado aclamo hamze la geliy mise mafcuul ba qaadatay saddex badda sheekh ha ka sheekeyna haddaba labada dambe ka labaad iyo ka saddexaad xukunkoogu wuxuu la mid yahay calimo iyo ra'a oo aan hamze la gelin mafcuulkoogu siduu u ahaan jiray inaad hadda si fiican u faadneen baan filaya siduu u ahaan jiray de wuxuu ahaan jiray min kwnihimaa mubtadaan wakhabran fi asli asalkii hore labadaas maxay isku ahaan jireen ilaa calim naasik bay ahayd iyo raaba min afcalin waasik bay ahayne dee mubtadiya khabar bay isku ahaan jireen waa ta labaade min jawaazi ilgaa'i watacliiq maxaa ku banaanaa ilqa iyo tacliiq baa ku banaanaa waa ta saddexaade min jawaazi xadfihimaa aw xadfi axadihimaa idaa dala daliilu markuu daliilin la tusiyo eh maan la goyn karin alkaynu kusoo marnay baydkii u dambeeye cashirku muxuu ah ya in la goyn karo sooma laakin daliilaan ma la riday may walaa taxdif hunaa bilaa daliilin walaa tujiz hunaa bilaa daliilin suquuطa mafcuulayni aw mafcuuli waaba beydkii ugu dambeya ashirka hore samayn markaa eeg axkaamtaasoo ilaa shan xukun maa axkaamtaa labadaa mafcuul ay lahaayeen calime iyo ra'aa labadooda mafcuul waa calime iyo ra'aa on hamse la gelin labadaa mafcuul xukunkay lahaayeen bay yeelanayaan aclama iyo alaa marka hamse lagu daro mafcuulka labaad iyo mafcuulka saddexdaad ka hore maahe misle fanaynta tusaalead ku fahmaysaa eeg aclamtu zaydan camran qaa'iman soo warkuu saama saddex mafcuul bay qaadata len ya haddaba ka labaad waa kee waa camranta dhadde ka saddexaadna waa kee waa qaa'imanta dhadde haddaba mubtadiye khabar ba isku ayan markii hore oo camrun qaa'imun buha camrun qaaimun bu ahaa ilqaa ku banaan oo caamilka in la ilqeeye ayaa banaanoo la idhaahdo camrun aclamtu zaydan qaaimun muna ilqi yahay waa bitawasud imiga waxaa kale oo banaan tacliiqii baa banaan oo tidhaahdid aclamtu zaydan mucalaqaadii mase ahayn ya mucalaqaadii mase ka soo tilmaamay lix buu ka soo tilmaamay lix ayuu mucalaqaada kasoo tilmaamay waaya waynu soo marnay de waynu soo marnay lix buu kasoo tilmaamay lixdii laamulibtidaa kamid aha sooma laamulibtida geli haddaba aclamtu ka hore iska daa ka hore leela xukun maaha mafcuulka hore iska daayo waa ka mafcuulka labaad iyo mafcuulka saddexaad weyn aclamtu zaydan lacamrun qaa'imun de qaa'imun lacamrun qaa'imun saxiix walala tacliiqaasina saasuu ugu bannaan yahay tacliiqaasina saasuu ugu bannaanaanaya maxaa bannaan in la xadfo hal aclamta axadan camran qaaiman ruux ma ogeysiisa camar inuu yahay mid taagan maxaad ka odhanaysaa aclamtu zaydan labadii mafcuul badaaqada ka tuurtay ha zayd baan ogeysiiye camar inuu taagan yaha meesha ka go'an hadday doontida mid baa tuuraysa marka axkaamtii labadaa mafcuul ay lahaayeen ayay yeelanayaan mafcuulka labaad iyo mafcuulka saddexaad ee ayo aclama iyo ara inaad si fiican u fahanteen baan filaya wama waa mubtade khabarkiisii waa hadaynu mawsuul ka dhigno hadii kalena sifa u noqoni xuqiiqina waa maxay jumladajumladaas eh, naabi facalka ka kooban ama muayru siqaha ka kooban cafwan waa maxay waa khabarkii maada weyaan khabarkii maada mutlaqanna xuqiiqa naabi facilkeega hee laga xaalaynaya liani wa aalina hee xuqiiqa ku tacaluji ayadana waad ka dhargsan tahay waa ficil waa mafcuul mulaq ficilkiisii wujuuban loo gooyey ad yaidu aydan idtu aydan wamaakii habata u sugnaadeen iyo mafcuulay calimtu calimtu labadeeda mafcuulkii usoo sugnaadeed baratay xuqiiqa waa la xaqiijiyey huwa maaga mutlaqan xaale u yahay baa la xaqiijiyey mid la sii daayey oo wax qeyda aan lagu xidhahayn lithaani ka labaad baa loo xaqiijiyey wathaaliti walithaliti ka saddexaad baa loo xaqiijiyey aydan idtu waa noqday aydan noqod ayaa noqday wain tacadaya liwaaxidin bilaa hamsin falitnayn bihi tawasala waani minhuma kaanitnay kasaa fahwa bihi fii kuli xukmin utisa wain tacadayaa hadday gudbaan ayo ra'a iyo calimi haddii ay gudbaan liwaaxidin ay limafcuulin mafcuul haddii ay gudbaan mafcuulka oo waaxidin keliya bilaa hamzin hamze la'aanna hal mafcuul ay ugu gudbaan hee fatawasalaa faqad tawasalaa araa iyo aclami waxay gaadheen linayni labay gaadheen bihi ay bisababilhamzi hamsaha sababkiibay laba mafcuul ku gaadheen wathani haddaba ka labaad minhumaa ay min almafcuulayni labada mafcuul xaalada uu ka mid yahay ka aaninay kasaa kasaa labadeeda mafcuulkooda labaadoo kale weeye fa huwa aanigaasi du'tisaa'in mid dayasho u saaxiib ah weeye fii kulli xukmin xukun dhammaantii uu kaga daydo bihi aaninay kasaaga uu kaga daydo laqmadii garateene maxaa loo jeedaa culima waxaynu ogaanay ra'aa iyo calima waxayna soo hormartay hamsatu naqli haddii ay in ay u gudbayaan ilaa alaaati mafaaciila saddex mafcuul waa ayade araa iyo aclama haddii la geliya hamsatunaqi maxay u gudbayaan saddex mafcuul bay u gudbayaan haddaba labadan bayd wuxuu ku tilmaamayaa xukunkaasi xukunkaa araa iyo aclama marka hamsatunaqli la geliyo saddex mafcuul ay u gudbayaan waa xilima ama mar kasta may mar kasta maaha e waa idaa kaana qabla alhamsati yatacadayaani ilaa mafcuulayni waana saa u fahantaan waa markay ahaayeen he araa iyo aclami qabla alhamze waa inay u gudbi jireen laba mafcuul waana qaadan jireen laba mafcuul iyagoo qaata ayay hamzadiina ugu dartay xabad markaasay saddex saa ku qaateen laakiin ka warrama qabla alhamzeba hadday hal mafcuul qaadan jireen ya qablalhamze hadday hal mafcuul qaadan jireen ma hamzadaa laba dalaxsiinaysa ya may hamzada halun ba ugu daraysaa dee qaadanayaan marka marka waynu soo kala ogaanay ara iyo aclama qabla hamza oy ra'aa iyo calimo ahaayeen laba mafcuul xilligan qaadan jireen ya qabla alhamza hamza intayna gelin ka hor ra'aa iyo calimo xillibay laba mafcuul qaadan jireen markay maxay ahayn markay cilmi faa'ideynayeen calimo oo yaqiintii faa'ideynaysa iyo ra'aa oo yaqiintii faa'ideynaysa haddaba xillimay faa'ideynayaan ya hal mafcuul xili may qaadan jireen ra'aa iyo calimo oo aan hamze la gelin xili may hal mafcuul qaadan jireen markay calimi noqoto bimacnaa carafa iyo markay ra'aa noqoto bimacnaa absara oona saa u fahamtaan ra'aa oo bimacnaa absariya hal mafcuul bay qaadataa ra'aytu zaydan zayd baan arkay bal aduu mafcuulkii labaad kan xaggeed ka keeni macnaheedii horeba way ka baxday osan ii soo qaadan ajrigii hore munayn calimina bimacnaa carafa hadday noqoto calimtul masalata masaladii baan bartay min hal mafcuul qaadanayn haddaba eeg wuxuu ku tilmaamaya labadan bay hamzadu xilliga ay saddex mafcuul ay gaadhsiinayso calime iyo ra'aa waa markay qablalhamza u gudbi jireen laba mafcuul ay ahayd calimi e, waa ogaaday ra'aana waa ogaaday ay ahayd laakiin calimi haddii ay tahay qablalhamza haddii hal mafcuul ay qaadan jirto bimacnaa carafo ay tahay ra'aana bimacnaa absare ay tahay dee hamzadani halun bay siinayo laba mafcuul bay qaadanaysaa marka si fiican mau fahanteen inaad fahanteen baan filaya waaya alima zaydu alxaqa ya halkaa mafcuul bay qaadan jirta sooma zayd wuxuu bartay xaqii waay ra'aa zaydu camran zayd wuxuu arkay camar so hal mafcuul may qaadan laba hal maxay ugu darasaa marka hal mafcuul ba ugu darasaa hal mafcuul ayay ugu darasaa oo maxay noqon ara'aytu zaydan camran ara'aytu zaydan ee zayd waxaan tusiyey camran camar baan tusiyey wa aclamtu zaydan zaydna waxaan baray alxaqa xaqii ayaan baray soo warku ma caddo halkaa mafcuul marka ugu darasa haddaba beytka labaadna wuxuu ku tilmaamayaa mafcuulkaa labaaday siisay soo ma garan soo mafcuul ugumay darin mafcuulkaa labaaday siisay wuxuu la xukun noqonayaa mafcuulka labaadee kasaa iyo acaa ay leeyihin baab waxaa jira la dhaa baabu kasaa wa acaa mafcuulka labaad xukunkuu leeyahay ayuu yeelanayaa maxay mafcuulkan labaadee hamsadu ay gaadhsiisay ayo ya ra'aa bimacnaa absara iyo calima bimacnaa carafa oo waa maxay ma asaxayso ka hore in lagaga khabro mafcuulkan labaad ka hore in lagaga khabraayi ma banaano waa ta labaade waxa banaan in la iska xadfo mafcuulka labaad ka hore xitaa in la iyada oo wax daliil aanu ina tusin tusaalu waa maxay waxa weeyaan ka sawtu zaydan jubbatan acطaytu zaydan dirhaman sawsaa laba mafcuul may qaadan jirin saasay laba mafcuul qaadan jireen soo ma haddaba maad odhan kartaa markaad tidhaahdid aclamtu zaydan alxaqa zayd waxaan baray xaqii mafcuulka labaad mafcuulka hore khabar uga dhig baladu zaydun zayd alxaqu wey ma zayd ba xaqa farsayd maxaa qaba ya alaxkaamu laa tatacallaqu bidawaat zaydun alxaq baa tiri waa masaba may haye zaydun alxaqu may bannaanta inaad tidhahdid zaydun dirhamun baabu kasa waa haddaan acطaytu zaydan zayd waxaan siiyey dirhaman baan siiyey mafcuulkan labaadee dirhaman mafcuulka hore khabar uga dhig zaydun zayd dirhamu waa shilin adu xaggeed ka keentay ma wax jira waa maya markaasayna taasi u banaanay mafcuulka labaad sidaad u taqaanid xukunkiisa aad u taqaanid ayuu mafcuulka labaade ayo hamsadu ay gaadhsiisay calimo oo bimacnaa carafa iyo ra'a oo bimacnaa absari mafcuulka labaade kasayacdaabu la xukun noqonaya xitaa waa la iska xadfi karaa ya iyadoo labadii mafcuulba la gooye eeg a iyadoo laba mafcuul laga gooye faama man acaa wataa a acaa labadeedii mafcuul ya labadiiba way go-an yihin faama man acaa ka siiya dee saailka weydiisanay wuxuu weydiisanaya kasi waa caam baa loo goy umuum baa loo goy wataa mafcuulkeegi ba iyadna goan hal mafcuul ba yada ka goan wataa rabbahde rabbigiina ka cabsada labadii mafcul ba alkaa way ka goan yihin iyadoo midunu goan yahay walasaufa yuciika rabuka fatarda walasaufa yuciika rabuka rabbigaa wuu ku siin doonaa ay mafcuulkii labaad maa yuciika buu ku siin doonaa wax ku raaligeliyo oo fatardaa waad raalli noqon doontaa iyadoo kii koobaad la gooyey kii labaadna la baaqi yeelay waa sida aclamtu alxaqa acaytu dirhaman iyo kuwii lamida qur-aankana way ku sugan tahay xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruun xataa yucuu aljizy aljizya waa mafcuulkii labaad ama mafcuulkii koobaad ya wuu go-an yahay xataa yucuukum aljizyata weyde mafcuulkii koobaad baa go-an markaa sida kuwaaba loo goynayo ayaa kuwana looga goyn karaa wax daliilina shardi maaha intaa masla fahne oo basiid bayla tahay waaya wain tacadayaa wain tacadayaa taadayaani bay ahayd intan waa jaazimadii de liwaaxidina limafcuulin waaxidin bilaa hamsin laadin ma camal falso bacdi baa gashay waa ti habeenkii dhaweed kale falifnayni jawaab shardiga waa kan de waa tafaala geliyeba haddaba tawasalaada laba qowl bay noogu inaynu tawasalaa ka dhigno ficil maadi markaa fatawasala alifteeda maxaynu ka dhiganaa araa iyo aclamo u celiya fatawasala waxay gaadheen wey araa iyo aclami linayni labay gaadheen bihi bisababilhamsi bay ku gaadheen maya ficila marka dhiga alifkuna muxuu noqonayaa nuunu tawkiid alkhafiifa laga soo bedelay ah. waabdilanaha bacda fatxatin alif waqfan kamaa taqulu fii qifan qifa isaga inoo keeni doonaba fatawasal aduu gaad wey fatawasal gaad linayni laba mafcuul gaad bihi bisababilhamsi hamsaha sababkiisa laba mafcuul ku gaad buu macnihi noqonaya wathani waa mubtade minhumaana waa xaalo ka thanisnay kasa waa khabarkii wey fahw waa mubtadadu itisana waa khabarkii fi kuli xukmin nadu itisaaga iskaga tacaluji bihin jaari majruurkaasina uu tacalluqaya xaggaa dambe iskaga tacaluji wuxuu yidhi wa in tacadaya haddii ay gudbaan ra'aa iyo calimi liwaaxidina limafcuulin mafcuul haddii ay gudbaan mafcuulka oo waaxidin keliya bilaa hamsin hamsa la'aana haddii ay ku gudbaan fatawasalaa faqad soo qadar faqad tawasalaa araa iyo aclami waxay gaadheen linayni labay gaadheen bihi bisababilhamsi hamsaha sababkii bay ku gaadheen ama fatawasal aduu gaadh linayni laba mafcuul gaadh bihi bisababilhamsi ku gaadh wathaani haddaba ka labaad oo minhumaa labadaa mafcuuleed gaadhaysid kamida wathaani ka labaad minhumaa ay min almafcuulanida labada mafcuul xaalada uu kamid ahaaday ka thaanitnay kasaa kasaa labadeeda mafcuul ka labaad oo kale weeye kaasuu la xukun yahay fa huwa thaanigaa aad gaadhaysaa du'tisayn mid dayasho u saaxiib a weeyi fii kulli xukmin xukun dhammaantii buu kaga dayanayaa bihi thaanitnay kasaa kasaa mafcuulkeeda labaad kasaa mafcuulkeega labaad xukun ku qaadanayo oo dhan ayuu mafcuulka labaadna qaadanaya kaana ina fahanteen baan filaya wa kaana saabiqi naba akhbara xadaa anbaa kadaaka khabara nabaa bilaaba laqmada nabaa wuu u khabray akhbara wuu u khabray xadaa wuu u sheegay ambaa wuu u sheegay ka araa araa oo kale weeyi araadii asaabiqi ee horeysay khabara wuu u waramay adaaka madkuurkan lato madkuurkan isna lamid yahay waxaynu nidhi toddoba ficil baa qaata saddex mafcuul luqa alcarabiya oo dhan ficilka adra isaga waa lasku hasa isaga muran baa ku jira ficilka adra ma afcaashaa horu ku tirsan yahay ma ka tirsana ma saddex mafcuul luqata isaga muran baa ku jira laakiin waxaa saddex mafcuul u gudbaa laysku waafaqsan yahay waa maxay waa toddobadaa ficil toddobada ficil xifdigoogu kuu fudud yahay ilaa alaatin ra'aa wacalima cadow idaa saaraa araa waaclama so halkaa biidkso laba kumuu sheegin waa ka inti kalena wa ka ara saabiqi naba akhbara xadaa anbaa kadaaka khabara ducoo yahay min marka waad fusheebada maynaan tahay marka halkii hore sheekh raximah lla tacala wuxuu inoogu soo sheegay laba ficil aclami iyo araa bay ahaayeen beydkana wuxuu ku sheegaya shantii kale ee soo hadhay intaan ba isla bahnay nabaa wuu u warramay wey nabaa wuu u khabray wuu u warramay wey nabatu zaydan zayd waxaan u waramay camran camr qaaiman mid taagan inuu yahay nabi maxay u gudubtay marka zaydan camran qaim waa saddex bay u gudubtay waa yahay wa minhu qawluhu waa kamida waa qawlo shaacirida weyn shaacirka qawlkiisa kamida muxuu yidhi nubitu zurcata wasafahat weeyaan m kitaabkii saxsanaame wasafaahatu ma wasafaahatu kasmiha yuhdii ilaya gharaa'ib alashcaari waayahay waa baxru kaamil wey mutakaamilu wajamaal wajhika fatinu mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu nubitu zurcata wsafaahatu kasmiha yuhdii ilaya haraaib alashcaari daabikaygu muxuu noqonayaa mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu waa baxrukaamil wey daabidka kuu kobya waa intaa nubitu waxa la waramay bu yii urcata ayaa layga waramay wasafaahatu maangaabnimadu iyo doqonimadu kasmiha waa magaceeda oo kale e eh, yahuudiya inuu soo hadiyeynaya ilayo aniga xaggayga kharaa'ib alashcaari ashcaarta kuwooda hariibka ee la yaabka inuu ii soo hadiyeynayo ayaa lai waramay nubitu waxa lai waramay bu zurcata zurca ayaa lai waramay wsafaahatu waa jumla ictiraadiya maangaabnimadu kasmiha waa magaceeda oo kale e eh, yahuudiya ilayo inuu ii soo hadiyeynayo kharaa'ib alashcaari ashcaarta iyo gabayada kuwooda ariibka maxalushaarikeenu ka qaadanana waa maxay nubituba saddex mafcuul oo gudbiye mafcuulkii koobaad me ficilka haddee muqayaru siiqa laga dhigo muxuu u qaataa mafcuulkii koobaadna faacil buu ka dhigtaa weligiin la socda muqayru siiqu noqday maaha ta'dana mafcuulkii koowaada zurcata waa mafcuulkii labaad yuhdii ilaya kharaa'ib alashcaari jumlada ficiliyadiina waa mafcuulkii saddexaad wey wasafaatu kasmaana waa jumla ixtiraadiya waana baxru mutakaamil baxrukaamil weyaan mutakaamilu wajamaalu wajhika fatinu mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu intaasaa kuu dabdinaysa yuu kugu adkaanba ka soco ficilka kale waa ahbara ahbara weeyaan akhbartu waxaan u waramay zaydan zayd akhaaka walaalkaa munaliqan mid tegaya inuu yahay maxaan u warramay zayd walaalkaa inuu yahay mid tegaya zaydan waa mafcuulkii koobaad akhaaka waa mafcuulkii labaad munaliqanna waa kii saddexaad wa minhu qowluhu shaacirkan qowlkiisa ka mid a wmaa calayki idaa uhbirtinii danifan waqaaba baaluki yowman an tacuudiini kan waa maxay oo baxrulbasir si waad ka dhergsantihin waa maxay daabidkiisu waa maxay baxarkiisu muxuu ku baxa ya baxrulbasir mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun soo ma mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun waa intaa isna se ood ka dhargsintiin wamaa maxay ayaa calayki dushaadaa gabadh yahay idaa ukhbirtinii haddii layga kaa warramay buu yidhi danifan inaan ahay mid geeri ku dhow walxaalan layga kaa waramay qaaba u maqnaaday bacduki zawjkaaga yowman maalin an tacuudiinii fi an tacuudiinii inaad soo booqatid waa jaahilgide inaga daliilkumaan ka qaadanana inaad soo booqatid ya way fiicnayda maxaa kugu dhacay bule wama maxay ayaa calayki dushaada idaa ukhbirtinii haddii layga kaa waramay danifan inaan ahay mid geeri ku dhow walxaalan layga kaa waramay qaaba u maqnaaday bacduki zawjkaaga yowman maalin an tacuudiinii fi an tacuudiinii inaad soo booqatid maxadshaadka maad garanaysaan birtu bir birtini weyaan taadan waa maxay waa naayo faacilkii weeyaan waa mafcuulkii koowaad yaduna waa mafcuulkii labaad danifana waa mafcuulkii saddexaad wey maslafani saddexdii waa taa gudubtay intaad ba iska xifdiya saabade abyadan ma loo xifdiya wa xadaa xadaa weeye xadaa xadaa weeye waaya xadatu zayda bakran muqiiman xadatu waxaan u waramay zaydan zayd bakran bakr muqiiman mid nagi inuu yahay waaya waa zaydan waa mafiilkii kood bakrna waa kiilabaad muqiimanna waa kii saddex wa minhu qawluhu shaacirkan qawlkiisaa ka mid a aw manaatu ma tusaluuna faman xubistumuuhu lahu calayna alwalaau faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun baxru baxru maxay waaye baxrulkhafiif soo ma baxrulkhafiif wey waaya faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun eego famanxu waa oranada manta xada raaci haddii kale kaa jabi aw manatu ma tusaluuna faman xuditm wuu kaa jabaya mota aw manatu ma tusaluuna famanxu diftumuuhu lahu calayna alwalaau aw manactum buu yidhi haddii aad diideen wanaaggii iyo heshiiskii la waday iyo dhexdhexaadintii iyo waana waanadii haddii aad aw manactum haddii aad ma ay alladii kii adii ad diideen tus'aluuna laydin weydiinayey faman ruuxe ayaa xuditumuuhu laydinku sheekeeyey idinka lahu ay kaainun lahu manka inuu usugnaaday calaynaa anaga dushayada alwalaau masuuliyad mas-uuliyad inuu u leeyahay yaa laydinka warramay wuxuu leeyahay waa laba qoloys hayste haddee dadkii iyo raggii laydin soo diray iyo dhexdhexaadintii wixii aad diideen waa mabiya idinka soo horeeya ya cidaad ku xisaabtamaysaa waa ayagu mabiya idinka soo horeeya meesha rag ba idinka soo horeeye ya waa aya laakin ciddaad leedihin mas-uuliyad ba idinhaysa aw manactum haddii aad diidan bu i ma ladii ki haddii aad diidan tusaluuna laydin weydiisanayey faman ruuxe ayaa xuditumuuhu laydinku sheekeeye lahu ay kaanuu lahu manka inuu usugnaaday calayna annaga dushayada alwalaau mas-uuliyad iyo saraynta ya ya noo soo kiin fadhiisan karaya wey haddaad idinkuba diidaan maxay dhexdhexaadintii maxalushaadka maad garanaysaan xuditumuuhu lahu calayna alwalaau xudittu tadu waa maxay waa mafcuulkii koowaad haduna waa mafcuulkii labaad lahu calayna alwalaau jumlada ismiyadiina waa maxay waa mafcuulkii ayo saddexaad weeyi baxarkana waad fahanteen maalinta maanta soo noqda waa idinka waay waa ambaa ambaa wey ambaa weeyaan ka qawlika waa hadalkaagaa tidhahde ambatu waxaan u sheegay cabdallaahi waxaan u sheegay zaydan zayd musaafiran inuu yahay mid safraya cabdallaahi waa mafcuulkii koobaad zaydana waa mafcuulkii labaad musaafiranna ya waa mafcuulkii saddexaad waaya wa minhu qawluhu shaacirkan qowlkiisa ka mida kana waa maxay baxrun mutaqaarib facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul wuu ku yimaada asna wa unbitu qaysan walam abluhu kama zacamuu khayra ahli lyaman facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul wey wa umbitu waxaa lai warramay buuri qaysan qays waxaa layga warramay khayra ahlilyamani ree yaman ka ugu khayr badan inuu yahay walam abluhu walxaal baa saa layga warramay lam abluhu anu aanan imtixaamin kamaa zacmuu say sheegteen de say sheegteen weya saasiy anuu laakiin maan imtixaamin buui wa umbitu waxaa layga warramay buuri qaysan qays waxaa layga warramay mafcuulkii labaad mafcuulkii kale mee khayra ahlilyamani weeyaan walam abluhu kamaa zacmu waa jumla xaaliya wa umbitu waxa layga waramay qaysan qays waxa layga waramay khayra ahlilyman reer ahlulyamanka ugu khayr badan inuu yahay walxaal baa saa layga warramay lam abluhu aanu aanan imtixaaminoonan biikaydin kamaa zacmuu ayagu say sheegteen abluhu waa balaa yablu waa ti itixaamka weyan ida khtabarahu dee woodii baa lagu jisma ad arkaysaa meel daaliyaad haysataa abluhu abluhu abluhu sama maxalu shaahidku me umbitu waa mafcuulkii koobaad naayir faacilkaas ta'daas qaysana waa mafcuulkii labaad khayra ahlilyman in mafcuulkii saddexaad wey waa banaanyaal wabara abara wey ka qawlia waa qawlkaaga iyo wii lamid a khabartu zaydan camran haa'iban khabartu waxaan wargeliyoon u warramay zaydan zayd camran camran haa'iban mid maqan inuu yahay wa minhu qawluhu shaacirkan qawlkiisa kamid isna ya wkhubirtu sawdaal khamimii mariidatan faaqbaltu min ahlii bimisra acuuduha facuulun mafaaciluun facuulun mafaaciluun facuulun mafaaciluun facuulun mafaacilu isagood ka dhargsadiin waa baxruree baxru tawiil weey wa khubirtu waxa layga warramay buuri sawdaa alkhamiimi gabadha sawdaa alkhamiim la idhaahdaa mariidatan inay tahay mid jiran mid xanuunsanaysa fa aqbaltu waxaan ka soo qaabilay buuri min ahlii ehelkayga ehelka oo kaainiina bimisra magaalada misra ku sugan acuuduhaa xaalan ahay baan soo qaabila mid soo buuqanaya annagoo aad u kala fog markii laii sheegay bil xanuunka gabadhaa haya amaan soo buuqday buu leeya waay wa khubirtu waxaa laiga warramay buui sawdaa alkhamiimi waa gabadh magaceed gabadha la dhaa sawdaa alkhamiim ayaa la ii sheegay mariidatan inay tahay mid jiran oo xanuunsanaysa fa aqbaltu waxaan kasoo qaabilay bui min ahli ehelkayga xaggiisa ayaan kasoo qaabilay ahalka oo kaainiina ku sugan bimisra magaalada misra acuuduhaa xaalan soo buuqanaayo maxalusheedka maad garanaysaa dhahde khubirto waa maxay waa kii koobaad sawdaana kii labaad mariidatana kii saddexaad weeye ya ya shawaahidda ha lamaba hayo bay yidhahdeen iyada oo ismi daahir oo caadiya ah. waa junlun buu nodaa haddii mughayru siqo loo dhisayna kii faacilka unba buuxinaya booskii waxa weeye mafcuulka koobaad waaye isku celceliyo afcaasha halkan taala qaar waxay ku gudbaan hamzatu naqli qaarna waxay ku gudbaan tadciif khabari maxay ku gudubtay tadciifbay ku gudubtay nabi'na maxay ku gudubtay tadciifbay ku gudubtay inta kalena maxay ku gudbeen hamzatu naqli bay ku gudbeen saa ula socda marka tadciifkuna waxbuu gudbiyaa calaamatu ta isaga inoo keeni doona waxyaala ficilka gudbiya calaamadiisa ka hor dhici maynaba isagaa hee baabkiisa inoogu keeni doona insha allah intaan ma isla fahnay muxuu ku yidhi wakaara saabiqi fahm wakaara saabiqi waa maxay wakaana saabi wuxuu ku leeyahay baabkan arooyin badan bay nagu soo hormaray ara mar waxay u gudubtaa saddex mafcuul marna waxay u gudubtaa laba mafcuul marka hore haddaba tuu sheegay tasaabiqadii waat waata u gudbaysa saddexda mafcuul ara mar waxay u gudubtaa laba mafcuul waa xilima waa markay hamzada ka hor qaadan jirtay hal mafcuul ee ara ay ahayd bimacnaa absara halka mafcuul ayuu ugu daraysaa marka hamzadii marna saddex mafcuul bay u gudbaysaayo waa xilima waa marka qablalhamza ay ahayd mid u gudubta laba mafcuul haddaba yay la noqonayaan shantan ficil yay la mid noqonayaan ma araadii u gudbaysay labada mafcuul mise araadii u gudbaysay saddexda mafcuul mayana araadii hore bu araada hore waa td waa saddexda u gudbaysa yaa hafahmi waayin ila waxaanu soo marnay laba araa oo midna u gudbayso laba mafcuul midna ay u gudbayso saddex mafcuul haddaba shantan ficil yay la mid yihiin araada u gudbaysa saddexda mafcuul inaad fahanteen baan filaya wuxuu yidhi nabaa waa u waramay abara waa ahbara waa u warramay waa cadfun bilaa caifin waa cadfun bilaa caaifine xadaa waa u warramay ambaa waa u warramay ka araa araa oo kale wey araadyaa saabiqiye horraysay kadaaka saasoo kale waxaa khabara waa u warramayba iyaduna saasoo kale wallahu aclam subxanak allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk